alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cla اldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa kitaabkeennii aladab اlmufrad lilimaami abi cabdillaahi moxamed ibnu ismaaciil albukhaariyu raximah allahu tacaala waana dersigeennii afariyo tobnaad wuxuuna ka bilaabmanayaa xadiiska ah qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaanaa sadaqa ibnu khaalid qaala ahbaranaa yasiid ibnu haaruun yasiid ibnu haaruun waa nin iqa ah iqatun sabti fi lxadiis ibnu abi xaatim wuxuu odhan jiray imaamun saduuqun laa yus'alu can milihi can muxamed ibni isxaaq ibni yasaar can daa'uud ibni xuseyn daa'uud ibni xuseyn abu sulaymaan wasaqahu ibnu maciin wabnu sacdin walcijli walimaamu axmed waannasaa'i wahayrihim can cikrima mowla bni cabaas can ibni cabaasin qaala wuxuu yidhi su'ila anabiyu sala allahu calayh wasalam nebiga waxaa la weydiiyey ayu ladyaani diimaha midoodeebaa axabu ila allahi casa wajalla ilaahay xaggiisa loogu jecel yahay qaala wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi alxaniifiyatu midda toosan ee asamxatu ee sahlan baa loogu jecel yahay alxaniifiya waxa weeye hiya almilla almustaqiima waa diinta toosan ee khalqiga dhammaantii ilaahay subxaana wa tacaala ku xidhaysa cibaadada iyo alle subxaana wa tacaala xuquuqda uu leeyahay in ilaahay cid kale loola qaybiyona diidaysa asamxa bimacnaa asahla ee fudud waay wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj waata ilah leeyahay subxaana wa tacaala qul inanii hadaanii rabbii ilaa siraadin mustaqiim diinan qiyaman millata ibraahiim waataa la yidhi subxaana wa tacaala waa milladii iyo diintii nebi ibraahim xadiisku waa xasanun bishawaahidihi saxiixuljaamicu saqiir saxiixadana raqamka waxaa kaloo nebiga ka sugan axabu ladyaani ila allahi tacaala diimaha waxaa xagga ilaahay subxaana wa tacaala loogu jecel yahay alxaniifiyatu samxa yacnii midda toosan ee sahlan lidaalika diinteennu mabaadida aasaasiga ay la timi waxaa ka mida min baabi rafci alxaraji waalmashaqa inay dadka dhibta ay ka kor qaado qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa cabdullaahi ibnu saalix waa kaatibu leys qaala xadaanii muusa ibnu caliyi can abiih muusa ibnu caliy ama muusa ibnu culaya oo taskhiir la aqhriyo in la tasqiiriyo asagu waa diidi jiro wuxuu odhan jiray sida fii jaamici tirmidi ku sugan laa uxilu axadan saqara fi smi abi yani qofna u xalaalayn maayo magaca aabbahay inuu tasqiiriyo oo culayi yidhaahdo can caliyi bni rabaxin can abiihi wa caliy bni rabax can cabdilaahi bni camrin qaala wuxuu yidhi arbacu khilaalin afar arrimood yacnii idaa ucditahunna haddii lagu siiyo falaa yaduruka ku dhibi maayo maa cusila wixii lagaa fogeeye lagaa dheereeyey min addunya adduunye ah afar arrimood haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu hibeeyo ku waafajiyo tilmaanna uu kaaga dhigo wixii adduunyee ku dhaafay qiima male afartaa wuxuu nebigu ku tilmaamay xusnu khaliiqatin dabeeco wanaagsan wa cifaafu ducmatin iyo raashin xalaalah ama jidiinkaaga waxaad quudanayso inaad dhowrto ka saddexaadna wuxuu nebigu ku tilmaamay wasidqu xadiisin waruna warka inaad runta ka sheegto inuu ilaahay ku waafajiyo subxaana wa tacaala wa xifdu ammaanatin iyo ammaanadoo la xifdiyo ammaanaduna way tiro badantao waxaa ugu horreeya wixii ilaahay kugu aaminay oo takaaliifta sharciga ah ina caradna alamaanata cala alsamaawaati waalardi waljibaali faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaanu inahu kana daluuman jahuula waxaa ku xiga wixii bini aadamku ay kugu aamineen xadiisku waa saxiixun mawquufan wasaxa marfuucan isagoo marfuucana wuu ansaxay saxiixada isagoo saxaabo badan buu ka sugan yahay xadiisku cabdulaahi bni cumar buu ka sugan yahay ibnu cabaas buu ka sugan yahay cabdulahi bni camr ibni caas can jamcin min asaxaaba lafdiga marfuucana waxa weeye arbacun idaa kunna fiika falaa calayka maa faataka min addunya afar arrimood haddii ilaahay kuu hibeeyo ku waafajiyo waxba dhib kuguma hayso wixii adduunyada ku dhaafay nebigu wuxuu yidhi sidqu xadiisin wa xifdu ammaanatin wa xusnu khaliiqatin wa cifatu madcamin ayaa isagana ka mid a qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadaanaa daa'uud ibnu yasiid qaala samictu abii aabihiisna waxa weeye waa yasiid ibnu cabdiraxmaan ibn alswad waa nin iqa ah yaquulu isagoo leh samictu abaa hurayrata abaa hurayraaan ka maqlay yaquulu isagoo leh qaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi tadruuna ma ogtihiinoo ma garanaysaan ma akaru ma yudkhilu nnaara waxaa dadka naarta geliya waxa ugu badan qaaluu waxay yidhaahdeen allaahu warasuuluhu aclam ilaahiyo rasuulkiisaa u cilmi leh anagu ma garanayn dhaqanka saxaabadu ay lahaayeen wuxuu ahaa waxaanay garanayn iskumaanay kalifi jirin qaale wuxuu yidhi al ajwafaani labada godgodon labada xordan waay isagaa kuu fasiri doona al ajwafaan waxaa looga jeeda alfarju waa xubinka taranka iyo walfamu afka naar waxaa lagu gala af wixii lagaga qawlay aba xubinkii taranka lagu sameeyey ayaa naarta lagu mutaystaa labadaa ka adkow marka nebigu wuxuu yidhi salawaatuullahi wasalaamu caleyh wamaa akaru maa yudkhilu aljanna waxaa ugu badanee dadka jannada geliya maydinka warramaa qaala wuxuu yidhi taqwa allaahi waa ilaahay cabsidiisa iyo wa xusnu lkhulqi iyo dabeeco wanaagsan oo ilaahay kuu hibeeyo subxaana wa tacaala waxaa ka mida nebiga axaadiistiisa inuu yidhi man yadmanu lii yaa ii damaano qaadaya maa bayna lixyayhi admanu lahu ljanna wamaa bayna fakhidayhi labadiisa bowdo inta udhaxaysa iyo labadiisa lafgadh inta udhaxaysa yaa ii damaano qaadayo aan janno u damaano qaadaa buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka afkaagani wuxuu sabab kuugu noqon karaa hal kelmad oo aad ku hadashay baad ilaahay raalli ahaanshihiisana ku heli kartaa cadhada ilaahayna aad ku mutaysan kartaa naarna aad ugu hooban karta xadiiska ibnu maaja fi sunanii ku warinaya xasanahu lalbaaniyu fii saxiixi aladabi lmufrad qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa cabdulaahi bnu muxamed almusnadi ama cabdulahi bn muxamed abubakr ibn abi shayba qaala wuxuu yihi xadaanaa abu caamir cabdilmalik ibnu caamir abu caamir alcaqadi qaala xadaanaa cabduljaliil ibni cadiya yani waa mukhtalafun fiihi culamada qaarkii dacfi ay ku tilmaameen can shahri ibni xawshabin waa mukhtalafun fiih yani in badanoo culimmada ka mid waa daciifisay xadiiskiisa can ummi dardaa ummi dardaa waxaa laga wariyey qaalad waxay tidhi qaama abuu dardaa abuu dardaa baa istaagay habeenkii salaatuleyl isu taagay leylatan habeen yusallii xaaluu tukanayo fa jacala wuxuu gudagalay yabkii inuu ooyayo ilmaynayo wayaquulu wuxuu leeyahy allaahuma axsanta khalqii faxasin khuluqii wuxuu ku ducaysanayaa ilaahayow abuurkayga waad wanaajisay ee dabcigaygii akhlaaqdaydan hagaaji sidaad abuurkayga u wanaajisay abuurka bini aadamka dee ilaahay baa qurxiyoo laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim marka wuxuu leeyahay allaahuma allahyow axsanta khalqii abuurkaygaad wanaajisay ee faxasin khuluqii dabeecaddaydanna wanaajiyo hagaaji xataa asbaxa ilaa uu ka waabaristay intaasuu ku ducaysanaya faqultu waxaan idhi yaa abaadardaa abaadardaayow ma kaana ducaa'uka mundu leyla ilaa fi xusni alkhuluq ducadaadu xalay dabeeco wanaagsan in lagu ducaysto mooye wax kaleba ma ahayn miya maba dhinacba u dhaafi mayse faqaala wuxuu idhi yaa umma dardaa umu dardaayey ina alcabda almuslim addoonka muslimka ah yaxsunu khuluqahu dabeecaddiisaa wanaagsanaata xataa yudkhilahu ilaa uu geliyo dabeecaddaa wanaagsani yacnii xusnu khuluqihi dabeecaddiisa wanaagsani ilaa ay geliso aljannata jannada ay geliso sabab ugu noqoto wayasii'u khuluquhu dabeecadiisaa xumaataan xataa yudkhilahu ilaa uu geliyo suu'u khuluqihi dabeecadiisii xumayd ilaa ay geliso annaara naarta ay geliso sabab ugu noqoto waalcabdu almuslim addoonka muslimka yuqfaru lahu waa loo dembi dhaafaa walxaal huwa isaguna naa'imun uu hurdo isagoo iska hurdaa loo dembi dhaafaa faqultu waxaan idhi yaa abaa dardaa abaadardaa'yow kayfa yuqfaru lahu sidee baa loogu dembi dhaafayaa walxaal huwa isaguna naa'iman u hurdo qaala wuxuu idhi yaquumu akhuuhu walaalkiibaa istaagaya min alleyli habeenkii fayatahajadu markaasuu yacni salaatuleyl iyo tahajud buu la imaanaya wuu soo jeedayaa fayadcu allaha casa wajalla ilaahay buu baryaya subxaana wa tacaala tuugaya fayastajiibu lahu markaasa alle subxaana wa tacaala ka ajiibaya baryadii waa kii soo jeeday wayadcuu liakhiihi walaalkiibuu u ducaynayaa fayastajiibu lahu fiihi markaasaa baryadii loo ajiibayaa marka isagoo iska hurda sabab waxaa u noqday in loo dembi dhaafo yaa sabab ugu noqday dee walaalkiisan u duceeyey baa sabab ugu noqday dayb xadiiska marka waxaa ku jira shahr ibnu xawshab baa ku jira oo mukhtalafun fiihiya culimmada xadiiskiisa ay taxsiinayaan qaarkoodna ay daciifiyaan waxaa kaloo ku jira ninka yani markaa aynu soo marnay ee layidhaha cabduljaliil ibnu cadiya ayaa ku jira daciifu ladab almufrad qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa abu nucmaan abu nucmaan waa maxamed ibnu fadl maxamed ibnu fadl assaduusi caarin baa loo yaqaan qaala xadaanaa abu cawaana wadax bnu cabdilaahi alyashkuri can siyaadi bni cilaaqa yacni siyaad بن cilaaqa abu malik iqatun can usaama ibnu shariikin saxaabiga leeya waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa cinda nebiyi sal alla aleh wasalam nebiga agtiisaan ahaa wa jaa'at ilacraabu reer baadiyihiina way yimaadeen naasun dad baa yimi kasiirun fara badan min haahunaa wa haahunaa xagga iyo xaggaba waa ka yimaadeen dad badan oo muslimiinta ka mida ah waxay yidhaahdeen aan ka faa'iidaysanno maanta oo markaa nebiga salawaatuullaahi wasalaamu calayhi yani masaa'isha diiniga aan weydiinno min haahunaa wa haahunaa bari iyo galbeedba waa ka yimaadeen fa sakata annaasu dadkiibaa aamusay saxaabadii laa yatakallamuuna hadli maayaan hayruhum yacnii iyaga kayrkood dadka reerbaadiyaha cidaan ahayni nebiga su'aal weydiin mayso salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabadun waxay jeclaan jireen nin reer baadiyooo caaqilihi inuu nebiga u yimaado su'aalaha uu ku adkeeyo masaa'il badan intuu weydiiyo cilmi badan nebiga laga faa'iidaysto salawaatuullahi wasalaamu calayh faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuulki rasuulka ilaahayow acalaynaa xarajun dushayda dhib ma ahaatay xaraj saddex macne midood baa lagu tilmaamaa bimacnaa adayq cidhiidhiga waa lagu tilmaamaa sida ilaahay subxaana wa tacala u leeyay wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj waxaa kaloo lagu tilmaamaa alimu waalxaraam dembiga iyo xaaraantana xaraj waa lagu tilmaamaa ayib calaynaa xarajun dembi dushayda ma ahaaday fii kada wa kada waxa iyo waxaa haddaannu samayno dembi ma nooga imanaya ma ku dembaabayno saxaabigu wuxuu yidhi fii ashyaain shayaal bay tilmaameen ashyaadaasoo fii umuuri nnaasi dadka umuurahoodii ka mid waxyaabaha dadku ay ku dhaqmaan ee caadooyinkooda iyo dhaqamadooda ka mid ayay nebiga wax ka weydiiyeen dembi ma nooga imaanaya oo laa ba'sa biha aan dhib lahayn buu saxaabigu yidhi fa wuxuu yidhi nebigu sal alla aleh wasalam yaa cibaadallaah addoommadii ilaahayow wadaca allaahu ilaahay subxaana wa tacaala waa dejiyey alxaraja dhibta ilaahay ummadda waa ka dejiyey subxaana wa tacaala dembigana ilaahay subxaana wa tacaala ummaddii waa yani ka dejiyey alle subxaana wa tacaala ruuxuu gefka uu galo hadduu ka toobadkeeno ilaahay waa ka dejiyo toobaduu ka aqbalay ilaa imra'an ruux mooyaane iqhtarada dayn qaatay ama amaahday imra'an ruux yacnii cirdigiisa iyo sharaftiisa dulman gardaro iqhtiraadka waxaa la yidhaahdaa yacnii shayga markaad dayn qaadato bimacnaa qard laakiin halkan waxaa loo jeedaa qof buu sharaftiisi iyo cirdigiisii uu gaadhay yacnii meeshii uu ka damqanayay buu wax ka sheegay wuu xantay wax ay naala minhu ayb ilaa imra'an ruux mooye iqtarada yacnii dayn qaatay oo dhaawacay oo yani marka wax gaadhsiiyey imra'an ruux dulman yani gardarro intuu xantay buu wax ka sheegay fadaaka alladii midka weeye buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xarija ay waqaca cala alimi dembiga ku dhacay wa halaka halaagsamay buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qaal wuxuu yidhahay yaa rasuulallah rasuulka ilaahay ow an natadaawaa maysdaweynaa asbaabta ma qaadanaayo maysdaweynaa su-aashaasay weydiiyeen qaala wuxuu yidhi nacam yaa cibaad allaah haa addoommaha ilaahayow tadaawow isdaweeya wasalaamu calayh fa ina allaha alle subxaana wa tacaala lam yadac yani ma soo dejin alle daa'an cudur ma soo dejin ilaa wadaca lahu shifaa ilaa wadaca lahu wuxuu u soo dejiyey shifaa'an daawo ayuu u soo dejiyey qayra daa'in waaxidin hal cudur ayaan dawo lahaynoo dawo loo soo dejin qaaluu waxay yidhaahdeen wamaa huwa ya rasuula allah rasuulka ilaahu cudurka aan dawada lahayni muxuu yahay qaala wuxuu yidhi alharamu waa gabowga gabowdawo ma leh haddii kaawiyad lagu marmariyo iyo haddii lagu dhaldhalaaliyo iyo haddii lagu buusbuuso yani haddaad garhka madoobaysato oo muxuu ahaa dhallinyaro iska dhigto dawo ma leh waxaad istiishoo madaxa carrada ka ceshataba markaad lamaanaato oo yacni lug saddexaad aad qaadato oo bakooradda qaadato oo dhabarka ka tiicdo oo haddii ilaahay kuu runya gargariir iyo lanleema ay kugu bilaamato markaasaa isdhiibaysa qaala wuxuu yidhi alharamu gabaga weeye buu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh qaala waxay yidhahdeen yaa rasuulallah rasuulka ilaahyow maa khayru maa ucdiya alinsaanu insaanka waxa la siiyo maxaa ugu khayr badan qaala wuxuu yidhi khuluqun xasan dabiico wanaagsan wax bini aadam loo hibeeyo loogu deeqo waxyaabaha ugu khayr badan waxa kamida mid ah akhlaaq iyo dabci wanaagsan inuu ilaahay ku siiyo subxaana wa tacaala xadiiskan ibnu maaja fii sunanihi ku warinaya ayuu ku warinaya bukhaari fi ladab almufrad saxiixadana riwaayo kaleo ibnu maaja waxay weydiiyeen ara'ayta adwiyatan natadaawaa biha wa ruqan nastarqiha bal waxaad nooga warantaa dawooyin aannu isku dawayno iyo tufmooyin aannu isku tufno nooga waran iyo watuqan nataqiiha iyo tuqyo aannu isku ilaalinno hal taruddu min qadar illaah qadarka ilaahay miyay celinaysa kollayba wixii ilaahay ii qadaray haddaan dawo iyo aan dhakhtar iyo u tago miyay celinaysaa nebigu wuxuu yidhi bal hiya min qadar illaah dawada inaad qaadato asbaabta aad la timaaddo lafteeda waxay ka mid tahay maxay qadarka ilaahay bay ka mid tahay ayb marka tawakulka iyo tala saarashada ruuxana waxba u dhimi mayso inuu ruuxu isdaweeyo oo ilaahay subxaana wa tacaala yacni markaa isagoo ku kalsoon asbaabtii uu la yimaadana wax dhaawacaya maaha qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaana ibraahim ibnu sacd asuhri qala ahbarana ibnu shihaab maxamed ibnu muslim ibni shihaab asuhri can cubaydillaahi ibni cabdillaahi ibni cutba ana bna cabaasin qaal wuxuu yidhi kana rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa ajwad annaasi dadka midka ugu deeqsisan buu ahaa bilkhayri dhanka khayrka wa kaana wuxuu ahaa nebigu sal allau aleh wasalam ajwada ma yakuunu fii ramadaan yacnii wuxuu nebigu salawaatuullahi wasalaamu caleyh ugu sii deeqsisanaa wakhtiga uu ramadaanka uu ku jiro mar walba nebigu deeqsi buu ahaa laakiin ramadaanku xaaladaha kale uguma jirin xiina yalqaahu jibriil markuu la kulmayo wa kaana jibriilun jibriil wuxuu ahaa yalqaahu mid nebiga la kulma fii kulli leylatin habeen kastoo min ramadaana ramadaan ka mida yacridu xaaluu u bandhigayo calayhi yacnii dushiisa rasuululahi sal allau aleh wasalam calayhi calaa jibriila jibriil uu u bandhigayo rasuululahi sal allau aleh wasalam alqur'aana qur-aanka uu u bandhigayo fa laqiyahu jibriilun jibriil markuu la kulmo kaana rasuulu lahi sal allau aleh rasuulka ilaahi wuxuu ahaa ajwada bilkhayri yacnii khayrka yacnii midka ugu deeqsisan buu ahaa min alriixi dabaysha ayuu kaga deeqsisanaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh almursalati ee diray macnaha dabaysha la diray khayrka waa uga degdeg badnaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh min qowli illahi tacaala wasaaricuu ilaa min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin saabiquu ilaa maqfiratin min rabbikum baa ilaa lihi subxaana watacaala xadiidkan asal ahaan musanifka fii saxiixihii ku warinaya raqamka lixaad muslimna kitaabu lfadaa'il buu ku warinaya raqamka kontonaad imaam axmed iyo nasaa-i iyo keyrkoodna way warinayaan waxaa laga faa'iidaysanayaa ruuxa muslimkaa isagoo aan marnaba khayrka aan ka dhergeyn haddana munaasabaduhu markay jiraan in gacantiisu ay furnaato oo rabadaanta iyo wakhtiyada noocaasoo kale ah ruuxu masaakiinta u naxo gacantiisu ay furnaato masaalixda caamka ee muslimiinta uu ka qayb qaato ayaa laga fahmaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu salaam albikindi qaala ahbarana abu mucaawiya waa muxamed ibnu khaasim adariir can ilacmash sulaymaan ibnu mihraan alacmash can shaqiiq ibni can abi mascuud alansaari cuqbata ibnu caamir abu mascuud albadri qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal aley waslem rasuulka ilahi wuxuu yidhi xuusiba waxaa la xisaabay rajulu nin baa la xisaabay oo miman duul ka mida kaana qablakum kuwii idinka idinka horreeyey nin ummadihii idinka idinka horreeyey baa la xisaabiyey xisaabtii dee weli ma dhicine laakiin maadaama aanay shaki ku jirin alxaaqatu malxaaqa oo kale ayib ninkaas marka falam yuujad lahu looma helin min alkhayri khayrka xaggiisa yacnii shay-un shayna wax loogama helin wax khayroo uu sameeyey marka laga reebo kelmadda tawxiidka ee usuusha ah yacnii kelmaddaa waxaan ahayn looma helin ilaa annahu laakiinse qad kaana wuxuu ahaa rajula nin yukhaalidu nnaasa dadka mid dheehoo la mucaamilu ahaa wa kaana wuxuu ahaa muusiran nin taajir u ah nin tanaad ah hantiilo ah ayuu ahaa fa kaana wuxuu aha ya'muru kii fara khilmaanahu addoommadiisu wuxuu fari jiray an yatajaawasuu inay ka dhaafaan deyntii ay ku lahaayeen can ilmucsiri ruuxa saboolkaee caydhka ruux miskiina ama faqiira hadduu ka dayn qaato addoommadiisa iyo shaqaalihiisu markay deyntii soo ururinayaan ee riboodka u keenayaan wuxuu odhanaya hebel iska dhaafa iska daaya qaal allahu casa wajala ilaahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala fa naxnu axaqu bidalika annagaa uga xaq leh annagaa ka mudan yacnii minhu xaggiisa dhaafitaanka uu addoommada u dhaafayo inaannu u dhaafno annagaa ka mudan ilaahi wuxuu yidhi subxaana wa fatajaawasuu canhu malaa'igtii baa isagana waxaa lagu yidhi yacnii u dambi dhaafa haddii ilaahay ku runa iska dhaafo sayi'aadkii iyo xumaantii aad ka soo qorteen ba ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala fatajaawasuu canhu yani u dhaafa waxaa weeye waa qaacida min qawaacid sharci baa waxay tahay yacni aljasaau min jinsi alcamal yacnii abaalmarintu waxay ahaatay nooca camalka aad shaqayso oo sidaad u shaqaysuunbaa lagula shaqaynayaa kamaa tadiinu tudaan haddaad khalqiga aad u samafasho oo u naxariisato adigana ilaahay subxaana wa tacaala samafalkiisa iyo naxariistiisuu kuu fidinaya haddaadse iyaga yani dadka aad dhibto oo mucaamilka iyo dhaqanka aad kula dhaqmaysaa dhaqan qalafsan oo liita u yahay adigana taasoo kalunbaa lagugula macaamilaya imaam muslim ayaa warinaya kitaabu lmusaaqaat raqamka saddexaad tirmidi fii jaamicihi kun saddex ayuu ku warinaya qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaanaa muxamed ibnu salaam intaynaan ka bixin waxaa laga qaadanayaa dadka ilaahay subxaana wa tacaala xoolaha uu siiyey hantida uu gacanta u geliyey dad masaakiin iyo fuqara ayaa la tacaamulaya o tacaamul la samaynaya waxaa dhici karta deyntii ay qaateen yacnii ballantii iyo mawcidka iyo ay ku qaateen inaanay fulin saa darteed inay yacni ka sugaan hadlaanayba ka dhaafayn oo aanay gacan u fidinayn inay ka sugaan macaamil wanaagsanna ay kula dhaqmaan hadalkana aanay ku adkayn ilaahay wuxuu leeya waquuluu linnaasi xusnaa dadka wanaag u dhah xadaana moxamed ibnu salaam albikindi can ibni idriis cabdulaahi ibnu idriis alwdi qaal wuxuu yidhi samictu abi waxa wey waa idriis ibnu yaziid yuxadiu waxaan maqlay yuxadisu isagoo xadiiska ka tabinaya can jaddii awowgay isagoo ka tebinaya awowgiina waa yasiid ibnu cabdiraxmaan alawdi can abi hurayrata radi allaahu canhu abu hureyra wuxuu yidhi su'ila nebiyu sala allahu caleyh wasalam nebigaa la weydiiyey maa akharu maa yudkhilu aljanna maxaa ugu badan waxaa dadka jannada geliya sababaha ay jannada ilaahay iyo martiqaadkiisa qiimiga badan ku mutaysanayaan qaala wuxuu yidhi taqwa allaahi alle subxaana wa tacaala cabsidiisa oo ah ilaahay wixii uu ku farayna inaad la timaaddo wuxuu kaa reebayn aad ka tagto iyo wa xusnu iyo dabeecadda wanaagsan qaal wuxuu yidhi wamaa akaru maa yudkhilu nnaara waxa dadka naarta geliya maxaa ugu badan qaal wuxuu yidhi al ajwafaani labada godgodan labada xordan labadaas maxay yihiin alfamu yani afka iyo walfarju xubinka taranka labadaasuu ruuxu naar uu ku mutaysta waa mukarar oo haddaynu kusoo maraynay uu soo celiyey xadiiska qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana ibraahim bnu mundir qaala xadaana macni bnu ciisa alkhazaas wa ahbatu nnaasi fii maalik maalik ragga muwada'a ka wariya yani ayuu ka mid yahay can mucaawiyata ibni abi saalixin can cabdiraxmaan ibni jubayrin can abiihi wa jubayr bni nufayr can nawaasi bni samcaan alansaari annahu sa'ala rasuula اllahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay buu weydiiyey can اlbiri wاlsmi biri maxaa la yidhaahdaa ismi maxaase la yidhahda biri waxaa la yidhahdaa waa ismun jaamicun likulli maa yuxibuhu allahu wayardaah cibaadada iyo biriga markay tacriifinayaan culimmadu isku shay bay ku qeexaan erebixin biri waxaa la yidhaahdaa wax kastoo ilaahay uu jecel yahay raallina uu ka yahay yacnii waxaa ka dalaaqat lwejhi inuu qofku weji furnaado yacni waxaa ka mida inuu gacan furnaado waxaa ka mida inuu dulqaad leeyahay waxaa ka mida xusnu suxba yani waxyaabahaasoo dhan waxay ka mid yihiin biriga ayay ka mid yihiin wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh nebigu marka waxaa la weydiiyey can ilbiri biriga iyo walismi dembiga qaala wuxuu yidhi albiru birigu waxa weeye xusnu lkhuluqi waa dabeecadda wanaagsan macnaa biriga laamihiisa iyo furuucdiisu way tiro badan yihiin laakiin shayaasha biyo kama dheebcaankaee ugu yani aasaaska u ah iyo macaalimta ugu waaweyn waxaa ka mida ah xusnu lkhuluq alxaju carafa oo kale la midta ayb walimu waxa weeye maa xaka wixii raadeeyo weeye wixii xoqah fii nafsika naftaada dhexdeeda wixii xoqah oo wakarihta aad necbaysato an yatalica calayhi nnaasu dadku inay kugu daalacdaan oo kugu arkaan dembiga intaan loo helin daliil min alkitaabi wasunna oo shaygan xarimaya intaan loo helin fidrada iyo waasica diiniga qalbigaaga ku jira kuu diidaya waa cidka qalbigaaga ku jira iyo waasica diiniga ah yacnii walwaasicu adabciyi can alcisyaani kaalwaasicu sharciyi bilaa nukraanihi yanii sacdi waa tuu kulaama qawaaciddiisa qofku maalan inuu uu sinaysto ama uu khamri cabbo ama uu qaad iyo daroogo uu cuno yacni waxaa u diidaya maxay waasica qalbigiisa ku jiraa u diidaya naftuu raadaynayaa kadibna waxaad necbaysanaysaa inay dadku kugu arkaan soo waa saas midna qofka balwadda baranaya ee balwaddu ay ku cusub tahay markuu balwadda waxaan uu la qabsaday shaydaanku uu u sakhiro ma xishoodo laakiin markuu balwadda bahasha uu ku cusub yahay wuu dhundhuuman waxaa laga yaaba wixii ka soo rumaydo cadar cadarisa soo marmariyo muxuu uga jeedaa wa karihta an yadalica calayhi annaas hadduu wax wanaagsan yahay dadku inay kugu arkaan wax wanaagsan lagama khajilo sooma wax wanaagsan lagama khajilo imaamu muslim baa fii saxiixii ku warinaya raqamka afariyo tobnaad imaamu axmedna musnadihi mujaladka afraad boqolsideetaniyo saddex tirmidi fii jaamicihi laba kun iyo keyrkoodna way warinayaan qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu lbukhli bukhligii buu baabu yahay xadaanaa cabdullaahi bni abi lswad iqat qaala xadaana xumayd bn اlswad alashqari saduuq yuhim can xajaaj asawaaf abi cumaan yani xajaaj asawaaf ibn abi cuhmaan abu salt waa alkhayaad iqatun qaala xadaanii abu zubayr maxamed bn muslim ibn tadrus qaala wuxuu yidhi xadaana jaabir bn cabdillaah qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal اla aleh waslm rasuulka ilahi baa wuxuu ku yidhi jaabir bni cabdilaahi iyo jilibkoodii qabiilkoodiiba wuxuu ku yidhi reer bani salama man sayidukum sayidkiinnu waa kuma yaa banii salama reer banii salamow war yaa ugaas idiin ah yaa garaad idiin ah yaa imaam idiin ah yaa suldaan idiin ah yaa malaaq iyo wabar idiin ah inahaasoo maaha wixii soomaalidu kala sheegsheegan jirta dmise baan ka yaa imaam idiin ah yaa islaan idiin ah adiga yaa hogaamiye idiin ah waay qulnaa waxaanu nidhi judu bnu qays judu bnu qays judu bnu ninka la yidhaahdo ayaa sayid noo ah isagaanu doorannay calaa annaa nubakhiluhu laakiinse bakhaylnimaannu ku xukunnaa waa xamanaayo nin gacanta ku fiican maaha haddee carabtuna waxay dhaqan u lahayd sida hadda innaga soomaalidu waagii hore ay dhaqan u lahaayeen ninka marka la caleemo saarayo la rabo bulsho inuu hogaamiyo waxaa lagu dooran jiray saddex shay waa inuu deeq leeyahay waa inuu aftahan yahay waa inuu dulqaad leeyahay haddiiba dee nin bakhayla yahay magihii wixii loo soo doonto dadka ishaya waxaasoo dhan waynu kala furfuri kara calaa annaa nubakhiluhu laakiinse bakhaylnimaanu ku xukunaa qaala wuxuu yidhi wa ayu daa'in cudurkee ah oo adwaa ka cudursan min albukhli bakhaylnimo haddaadba bakhaylnimo ku sheegteen ninkaas waxa weeye ceebi uma dhinna waaye wa ayu daa'in cudurkee ah oo adwaa yani isagoo maqsuur ah ama adwau labada riwaayo way sugan yihiin adwau ka cudursan min albukhli bakhaylnimo bal sayidukum sayidkiinu waxa weeye camar ibnu ljamuux ninka la yidhaaho saacaddan laga bilaabo waa laydinka bedelay nin bakhayl laydin maayo sayidukum sayidkiinu waxa weye camar ibnu ljamuux wa kaana camrun wuxuu ahaa calaa asnaamihim sanamadooda mid ka maamula fi ljaahiliyati wakhtigii jaahiliga wakhtigii jaahiligu sanamadoodii raggii yani markaas sanamada ku hadhay ee aan islaamin buu ahaa marka qabiiladan jaabir ee reer bani salama wiilashooda islaamay baa sanamkooda ku ciyaari jiray sanamkiisu ay ku ciyaari jireen intay ka qaadaan bay meel qashina ku dhex tuuri jireen intay ka qaadaan bay ey lugta ugu xidhi jireen maalinta dambe waxyaabihii islaamnimadiisa sababta ugu ahaa ayay ka mid ahay wuxuu u yimi sanamkiisiiyo intuu dawacdusha ka fuulay oo ku kaajiyey markaasuu wuxuu yidhi alle ha ku dulleeyo ma ilaahan dawac ku kaajaya aan iska celin karin baan ilaah ka dhigtaa buu yidhi duf allah kugu bixiy maalintaasaa islaamnimo ilahay la doona wa kaana camar ibn wuxuu ahaa calaa asnaamihim sanamadooda yacnii midka maamula filjaahiliyati wakhtigii jaahiliga wa kaana wuxuu ahaa yu'limu midkii ka welimeeya markuu islaamay can rasuulillaahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay idaa tasawaja markuu guursado nabi maxamed markuu guursado asagaa weliimo ka qali jiray nin xoolale buu ahaayo marka la yidhaha war nebigu iska weliimeeyey maxaad u samaynaysaa warkaasi idinka idinma yaalee cuna raashinkan ka dherga nabi maxamed baa guursade anaa ka weliimaynaya xaakim baa warinaya fi lmustadrak mujaladka afraad qodabaraani fi lkabiir mujaladka abaadqamka xaafidkuna fatxulbaariga ayuu ku tilmaamay mujaladka hanaad wصaxaxu اlalbaniyu raximah اllahu tacaala fi اladab اlmufrad qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana muxamed bnu salaam albikindi qaala xadaana hushaym bnu bashiir can cabdilmalik bni cumayr waasiqa qaala xadaana waraad katib اlmuqiira qaala wuxuu yidhi kataba mucaawiyatu mucaawiya u soo qoray ila muqiira ibnu shucba ayuu u soo qoray an iktub ii soo qor ilaya xaggayga bishayin shay ii soo qor samictahu aad ka maqashay min rasuulillahi sal aleh waslm rasuulka ila aad ka maqashay fa kataba ilayhi lmuqiira muqiira usoo qoray anna rasuulalahi sal allau aleh waslem rasuulka ilaahi kaana wuxuu a yanhaa mid reeba canqiila waqaala canqiila waa la yidhi iyo waqaala wuu yidhi wararka kutirikuteenta ah hadda reer magaalku intay qurxiyeen malaayacnigii kutentiiba waxay u bixiyeen maxay fadhikudirar u bixiye maxaa fadhikudirar ah? waa nin weynoo intuu soo jarmaado maantao dhan bacad kaa fadhiya ifyo aakhira seeg wahay wa idaacati almaali iyo xoolahoo la dayaco xoolahoo la dayaco waxa weeye waa waddadiisii iyo dariiqii xaqaah inaan lagu bixin waayo iyo wa su'aali iyo su faraha badan ee maalaayacniga iyo wa can diidmo iyo wahaatinkeen wa can mancin diidmo iyo wahaatinkeen maxaa looga jeeda bini aadamku waxay ku wada joogaan gacmo isdhaafa gacmo isdhaafa maxaa looga jeeda in qof waliba uu markiisa waxbixiyo soo ma in qof waliba markiisa waxbixiyo laakiin anigu ku siin maayo adigu waxaaga isii hadday noqoto waa nooc burjuwaasnima lama ogola taasoo kale wa can mancin diidmo iyo wahatinkeen iyo wa cuquuqi lummahaati hooyooyinku caaq lagu noqdo iyo wa can wa'di lbanaati iyo gabdhahoo la aaso oo la duugo xabaalduugo nololintu yani waa dhaqankii jaahiliga oo gabdhahay aasi jireen waana ka qur-aanka ilaahay ku diiday walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaqin naxnu narsuquhum wa iyaakum faqri ka baq caruurtiinna hawdilina annagaa idin irsaaqayna idinka iyo iyagaba annagaa idin irsaaqayna afka ilahay baa u jeexa walaa taqtuluu wlaadakum min imlaaqin faqri ku haya waaye marka min imlaaqin naxnu narsuqukum wa iyaahum maantana waalidkii baa lagu bilaabay naxnu narsuqukum idinkan waalidka ah ee caruurta mustaqbalkooda u baqaya annagaa idin irsaaqayna iyaga iyo idinkaba ayb qad khasira aladiina qataluu wlaadahum safahan biqayri cilmin iftira'an cala allah qad dalluu wamaa kaanuu muhtadiin baa ilah yidhi subxana watacaala waata nebigeenna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu yidhi laa takrahu albanaat fa inahunna almu'nisaatu alghaaliyaat gabdhaha ha necbaysanina waataynu soo marnay inuu nebigu yidhi waa wehel fiican oo qaaliga gabdhaha ha necbaysanina buu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu caleyh anas ibnu malik wuxuu leeyahay kaana maca nebiy sal alla aleh wasalam rajulun fa jaaa ibnun lahu faqabalahu wa ajlasahu calaa faqidihi ninbaa wuxuu ahaa majliskii nebi moxamed salawatu ullahi wasalaamu calayh ayuu yimi markaasaa wiil yaroo u dhalay baa u yimi wiilka yaraaee u dhalay markuu u yimi ayuu dhunkaday intuu shumiyey buu dhabtiisa ku fadhiisiiyey uma jaa'at bintun lahu gabadhuu dhalay baa u timi fa ajlasa ilaa janbihi gabadhii madhunkan intuu saa gacanta u qabtay ayuu dhinaciisa fadhiisiiyey qaala wuxuu yidhi fahallaa cadalta baynahumaa nebigu wuxuu war maad u cadaalad samaysid gabadhiiyo wiilka maad u cadaalad samaysid waa dabeeco inta badan inaga dhacda soo ma wiilkaaga yar iyo gabadhaada yar hadday kaa soo hor ordaan waxaa laga yaabaa jibilada iyo dabeecadda basharka ku abuuran inuu wiilkii qaado sinta saaro gabadhana gacanta iska fogeeyo nebigu wuxuu leeyahay salawatullahi wasalaamu calayh fahallaa cadalta baynahumaa maad u cadaalad samaysid saxiixada raqamka qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa hishaam ibnu cabdilmalik qaala samictu ibnu cuyayna sufyaan ibnu cuyayna abu moxamed alhilaali qaala samictu ibn lmunkadir moxamed ibn munkadir samictu jaabiran jaabir bni cabdilaahi baan maqlay yaquulu isagoo leh maa su'ila nebiyu sal allau aleh wasalam nebiga lama weydiin yacnii lama su'aalin can shayin shay qadun weligii oo faqaala marka uu yidhaah laa nebi maxamed shay la weydiiyey weligii ma jirto laa uu yidhi waa qur-aanka daahirkiisa marka la eego waa la helayaa meelo uu laa uu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh qul laa ajidu maa axmilukum calayh waxaan idinku xambaaro ma helayo laakiin aqlabka dhaqanka nebi maxamed wuxuu u badnaa shayga hadduu hayana wuu siin jiray hadii kalena yacni wuxuu ballanbuu u qaadi jiray ataynu soo marnay xadiiska bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya ibnu xibbaanna mujalladka afariyo tobnaad baabu lmaali asaalixi lilmari saalix wuxuu yahay maalkiiyo xoolihii wanaagsanaa oo ruuxii wanaagsanaa ilaahay gacanta u geliyey waa qaliil inta badan waa naadir xadaanaa cabdulaahi ibnu yaziid almuqri qaala xadaanaa muusa ibnu culay muusa ibnu cali bni rabaax qaala wuxuu yidhi samictu abi cali bni rabax waxaan maqlay yaquulu isagoo leh samictu camar bn alcaas baan maqlay qaala wuxuu yidhi bacaa ilaya nebiyu sal alla aleh wasalam nebigaa iisoo fa amaranii wuxuu faray nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh an aakhuda calaya hiyaabii maryahaygii inaan soo qaatoo soo lebisto iyo wa silaaxii hubkaygii uma aataytuhu waanu imi nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh nusqooyinka qaarkoodna uma aatiihi waana isku mid waanu imi fa facaltu waan sameeyey wixii nebigu i faray oo dharkaygii inaan soo lebisto hubkayga iyo gaashaankaygan aan soo qaato fa ataytuhu waanu imi wahuwa yatawada'u isagoo weyse qaadanaya nebi maxamed oo weysaysanaya fasacada ilaya yacnii kor buu ii fiiriyey fasacada ilaya kor buu iigu qaaday albasara araggu kor iigu qaaday kor buu ii fiiriyey yacnii gaashaaman oo sidii loogu talagalay iyo fariintii soo gaadhay sideedii u gutay inaan ah uma da'da'a madaxuu hoos u dhigay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh uma qaala wuxuu idhi yaa camar camarow innii uriidu waxaan doonayaa an abcasaka inaan ku diro calaa jeyshin ciidan inaan kuu dhiibo oo fa yuqnimuka allaahu ilaahay subxaana wa tacaala uu qaniimo uu ku siiyo wa arqabu laka waxaan kula jeclahay raqbatan jacayl oo min almaali saalixatin oo xoolo wanaagsan ah in ilaahay xoolo wanaagsanoo xalaala ku siiyana waan kula jeclahay qultu waxaan idhi innii anugu lam uslim umaan islaamin islaamnimadayda iyo iimaanka aan qaatee ilaahay ii hibeeyey yacnii ma ahayn raqbatan jacayl filmaali xoola aan jecelhay xooladoon nebi maxamed uma soo islaamin innamaa aslamtu waxaan u soo islaamay raqbatan jacayl filislaami islaamka aan jecelahay baan u soo islaamay oo faakuuna aan ahaado markaa maca rasuulillaahi sal allau aleh wasalam nebi maxamed la jirkiisa majaalista iyo golayaasha khayrka iyo waxyiga ilaahay ayii subxaana wa tacaala nebi maxamed uu u soo dhiibay khalqiga uu u qaybinayo inaan qaybtayda iyo saamigayga ka helaan usoo islaamay qaala wuxuu yidhi yaa camru camarow nicmal maalu maal baa nicmo lahaaday oo wanaagsanaaday alsaalixi wanaagsan xoolo wanaagsan oo xalaala oo lilmari saalixi ruuxa wanaagsan u sugnaaday ilaahay gacanta u geliyay subxaana wa tacaala xooluhu sidoodaba yani haddii asal uma ceebaysne waxay ku ceebaysan yihiin dariiqa iyo wadada lagu bixiyo iyo qofka gacanta loo geliye maamulaya gacanta loo geliya ee maamulaya saa darteed waxaa wanaagsan xoolo wanaagsan oo xalaal ku yimi oo ruux wanaagsan ilaahay subxaana wa tacaala gacanta u geliyeyo masaalixdii ummadda iyo aakhiradiisii markaa xoolihii kaga shaqaynaya ayb dabaraani ayaa fi lwsad ku warinaya mujaladka saddexaad ibnu xibbaanna fii saxiixihi mujaladka sideedaad raqamka toddobaad saxiixu alalbaaniyu fii saxiixi adab almufrad waxaa lagama maarmaan marka xadiis kalena wuu inoo iman doonaa rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu tilmaamay hodantooyada iyo ruuxu inuu tanaad noqdo ama taajir uu noqdo xoolo ilaahay subxaana wa uu siiyo inaanay ceeb ahayn haddii ilaahay wa watacaala alla ka cabsi iyo maamul wanaagsan iyo tasaruf wanaagsan uu ku darsado haddii xoolo uu haysto ruuxu oo ilaahay aanu waafajin subxaanahu watacaala si wanaagsan inuu u maamulo qofka caafimaadka la siiyey baa ka qiimo badan markaa ee aan xoolaha lahayn qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu man asbaxa aamina fii sirbihi xubaab yahay ruuxii waa beriistay isagoo nabadgelyo qaba fii sirbihi ay fii nafsihi naftiisa isagoo u nabadgelyo qaba subaxa haddii caafimaad iyo amni ilaahay ku siiyo waa nicmooyinka ilaahay uu bixiyo yacni markaa qaybaha ugu muhiimsan xadaanaa bishr ibnu marxuum bishr ibnu marxuum yacnii awowgiisaa loo nisbeeyey waa saduuqun yukhdi qala xadaana marwan bnu mucaawiyata alfazari can cabdiraxmaan bni abi shumaylata alansaariyu alqubani can salamata ibni cubaydillaahi ibni mixsan alansaari can abiihi can nebiyi sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu yidhi man asbaxa ruuxii waa beriista aaminan isagoo nabadgelyo qaba fii sirbihi fii nafsihi naftiisa isagoo u aamin qaba wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh man asbaxa aaminan fii sirbihi mucaafan fii jasadih cindahu dacaamu yowmihi fakaannamaa xiisat lahu dunyaa man asbaxa ruuxii waa bariista aaminan isagoo nabadgelyo qaba fii sirbihi ay fii nafsihi naftiisa isagoo aamin u ah mucaafan loo caafiyey fii jasadihi jidhkiisa loo caafiyey oo ilaahay cudur iyo aafo uu ka samata bixiyey cindahu agtiisa ay ahaatay dacaamu yowmihi maalinka cuntadii uu quudan lahaa fa ka'annamaa waaba iyadoo xiisat lahu dunya adduunyadii loo koobay waa iyadoo adduunyadii loo jamciyey oo adduunyadii urursan gacanta loo geliyay riwaayo kale waxay tidhahdaa fa ka'annamaa xiisat lahu dunyaa bixadaafiiriha adduunyadiiyo wixii hareeraheeda ahaay oo dhan ayadoo loo ururiyey bay ka dhigan tahay muslimiinta iyo dadka ilaahay subxaana wa tacaala iimaanka ka qadiyey waxay ku kala duwan yihiin masalo usuusha iyo iimaanka ka midoo la yidhaahdo alqadaa'u waalqadar ilaahay baad ku kalsoon tahay maanta wixii aad cuni lahayd haddii qofka muslimkaa agtiisa uu yaallo berito ilaahay bay u taallaa subxaana wa tacaala sababkana wuu isku dayey shaqadii ilaahayna wuu u tala saaranaya subxaana wa tacaala laakiin iyagu ma yaqaaniino maanta berri haddaanu wax ku ogayn ama akownkiisu hadduu isdhimo waxaa laga yaabaa inuu intuu isdilo u warqad qoro tirmidi baa fii jaamicihi ku warinaya ibni maaja fii sunani saxahu alalbaaniyu raximah llahu tacala fii saxiixa mishkaat lmasaabixna baabun diibnasibaabun ay hada baabun diibu nafsi yacnii nafta deganaanshaheedii buu baabu yahay in naftu ay yacni markaa waasac tahay mudma'in tahay oo ay degan tahay xadaanaa ismaaciil bni abi uweysin qaala xadaanaa sulaymaan bnu bilaal can cabdilaahi bni sulaymaan bni abi salma alslami annahu samica mucaadi bna cabdillaahi wuxuu ka maqlay ibn khubayb aljuhani yuxadisu isagoo xadiiska ka tebinaya can abiihi aabbihi can cammihi aabbihiina waa cabdulaahi ibn khubayb xaliifu lansaar adeerkiina yacni cubaydullaah ayaa la yidhaahdaa ama cabiida ina rasuula allahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay kharaja wuu soo baxay calayhim saxaabada dushooda ku soo baxay wa calayhi nebiga dushiisana waxaa ahayd yacnii aharu quslin raad qubays baa ka muuqanayay macnaha biyaa ka da'ayay nebigo madaxiisa biyaa ka dhibdhibcayay markuu saxaabada ku soo baxay walxaal huwa isaguna dayibu nafsi naftiisu ay wanaagsan tahay deganaansho iyo farxad iyo suruur baa ka muuqday nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh fa danannaa waxaannu u malaynay haddaannu saxaabada nahay annahu isagu alama biahlihi ehelkiisii inuu jimaacay xiriir gogoleed inuu xaaskiisii uu la yeeshay ilan qoyaan iyo biyo iyo qubays baa meeshii muuqda dayib faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahyow naraaka waxaanu ku aragnaa dayiban nafsi naftaadu inay wanaagsan tahay yacnii firfircooni iyo deganaansho iyo farxad iyo suruur inuu kaa muuqdo qaala wuxuu yidhi ajal walxamdu lilaah haa nacam ilaahay baa mahadle allah ku mahadsan subxaanahu wa tacaala haddii haddii lagu weydiiyo hadda lagu yaha maanta deganaanshaa kaa muuqda waxaad me deganaanshana igama muuqatee soomaaligu moogta waa iska mintid waxbaa iskaga jira may eh, xalay ma hurdala'aan baad ahayd adoo hurdala'aan may waa hurday baad leedahay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu aleyh wuxuu yidhi ajal walxamdu lilaah nacam ilaahay baa ku mahadsan allah mahadle subxaana wa tacaala uma dukira waxaa la sheego saxaabadu ay ka sheekaysteen alqinaa hodantooyada xoolahay ka sheekaysteen riwaayada ibnu maaja fii sunani uu ku warinayo ayadu waxay tidhaahdaa yacnii uma afaada alqowmu can dikri alqinaa qoomkiibaa waxay dabaasheen waxay sheekadii ay qaadaa dhigeen hantida iyo ganacsiga iyo hodantooyada iyagoo ka sheekaynaya fa qaala rasuulu ulahi sal alla wuxuu yidhi innahu laa ba'sa arrinkiiyo shanigu wuxuu yahay laa ba'sa dhib ma leh bilqinaa hodantooyo inuu ruuxu tanaad noqdo ama taajir uu noqdo dhib male liman ittaqaa ruuxii ilaahay ka cabsanaya hadduu alla ka cabsi iyo xoolo ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu deeqo labadaas inay wada kulmaan way iska adag tahay yacnii haddii ilaahay kuu roonay dhib male buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh wasixatu caafimaadka ayaa liman itaqaa ruuxii ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsanaya khayrun u khayr badan min alqhinaa hodontooyada uga khayr badan ruux hoola haysto aan ilaahay ka cabsanayn waxaa ka qiimi badan ruux aan xoola haysan laakiin ilaahay caafimaad ugu deeqay caafimaadkiisiina ilaahay kaga cabsanayo alle ku caabudaya subxaana wa tacaala kaasaa ka khayr badan buu nebigu yidhi wadiibu nafsi nafta deganaanshaheeda min annicami nicmooyinka ilaahay subxaana wa tacaala uu dadka ugu deeqay ka mid tahay waxaa laga yaabaa in badan ruuxu inuu adduunyo uu ka fikiro oo maa xoolo lagu siiyo ma adiga waxaa lagu siiyo ilaahay baa subxaana wa tacaala waxaan bixiyo khasnadihiisay ku jiraan qado iyo qadar ilaahayna waa waafaqsan yihiin qaybta addoommada ilaahay uu u qaybinayo wain min shayin ilaa cindanaa khasaa'inu wma nunazilhu ila biqadarin macluum in allaha yabsud اrisqa liman yashaau min cibaadihi wayaqdiru lah ciduu doonana uu ku cidhiidhiyo marka waa inaad qadarta ilaahay subxaana wa tacaala iyo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kuu jaangooyey aad raalli ku noqoto xadaana ibrahim ibn mundir qaala xadaana macan ibnu ciisa alqasaas can mucaawiyata ibnu saalix can cabdiraxmaan ibni jubayr bni nufayrin can abiihi jubayr bni nufayr can nawaas ibni samcaan alansaari annahu sa'ala rasuulu llahi sal allau aleh wasalam buu weydiiyey can ilbiri waalismi biri samafal maxaa la yidhaahdaa dembiguse muxuu yahay qaal wuxuu yidhi albiru birigu waxa weeye waa xusnu lkhuluqi dabeecadda wanaagsan akhlaaq wanaagsan oo ilaahay kuu hibeeya subxaana wa tacaala waalismu dembiguna waxa weeye maa xaka wixii raadeeya riwaayo kale maa wixii raadeeya wixii xoqa fii nafsika naftaada wa karihta aad necbaysato an yatalica calayhi annaasu dadku inay kugu arkaan macaasida waxyaabaha macaalimta ee ah ahee lagu garan karo waxaa ka mid a intaan deliilka kitaabka iyo sunnada la eegin waxaan ima xaaraanbaa mise waa xalaal waxaa kuu diidaya waasica iyo dareenka iimaaniga ee qalbigaaga ku jira ayaa kuu diidaya wixii macaasida marka qofku xataa markuu tareenka uu ka dhaco xoogaa macsiyada maalmaha hore wuu la gagabanaya maxaa yeeley iimaanka qalbigiisa ku jira u diidaya inuu yani marka la jahro hadhow markuu xishoodka laga qaado dee suuquu imaanaya maxaa yeele alxayaau shucbatun min aliimaan alxayaau waliimaanu qurinaa jamiican faida rufica axaduhuma rufica alaakhar xadaanaa camar ibnu cawnin qaala ahbaranaa xamaad ibnu salma can haabit ibnu aslama albunaani can anas ibni maalikin qaal wuxuu yidhi kaana nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu ahaa axsana annaasi dadka midka ugu wanaagsan buu ahaa waa shaqsi loogu talagalay bulsho yacnii caalamka intii ilaahay wanaag la doonay inuu sababtiisa uu ku badbaadiyo marka dhan kastoo loo eegaba khalqiga midka ugu wanaagsan buu ahaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wa ajwada annaasi dadka midka ugu deeqsisan buu ahaa wa ashjaca annaasi dadka midka ugu geesisan buu ahaa walaqad fazica way argagixeen ahlu lmadiinati reer madiina daata leylatin habeen habeenada ka mida madiinaha habeen habeenada ka mida sanqadh iyo cod baa la maqlay markaasaa dadkii argagixeenoo cadow bay moodeen ayib fandalaqa annaasu dadkiibaa baxay qibala sawti dhankii sawdka iyo codku uu ka soo yeedhay sanqadhu dhankay ka baxday baa gurmad iyo birmad loogu aaday fastaqbalahu nebiyu sal alla aleh wasalam nebigaa soo qaabilay qad sabaqa annaasa dadkii isagoo uga dheereeyey ila sawti sawtkii isagoo sawtkii meeshii mushkiladda lagu filayey ka warkeenay oo soo noqday baa dadkii oo meeshii ku sii socda ayuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uu ku soo noqday wa huwa yaquulu isagoo le lan turaacuu lan turaacuu laydinma argagixin laydinma argagixin wax dhibi ma jirto dhibi ma jirto buu nebigu leeyahay salawatu ullahi wasalaamu calayh walxaal huwa isaguna calaa farasin faras uu saaran yahay dushii liabi dalxata abi dalxa u sugnaado curyin curyiga waxaa la yidhaahdaa leeda faras leeda ahoo yacni markaa koorihii aanay saarnayn ayuu nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu fuushan yahay farasku marka aan wax yacni koora aanay saarnayn baa curyi la yidhaahdaa maa calayhi surajun wax koora a dushiisa ahayn wa fii cunuqihi nebiga luquntiisana waxa ahayd asayfu seef baa ahayd oo seef buu sitay nebigu faqaala wuxuu yidhi laqad wajadtuhu waxaan helay faraskii baxran inuu bad yahay oo amase inahu la baxrun waa bad buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh yacnii badda waxaa la yidhaahdaa waa sarbeeb oo waxaa uga jeedaa faraska orodkiisan badan buu nebigu uga jeedaa dalika ruuxa caalimkaa ah, markay culammadu tilmaamayaan kaana baxran bad buu ahaabay leeyihiin ayib soomaalidu laakiin ninka ay warkiisa uboggu ay saari weydo ee afmiishaarka warka badan bay waxay dhahaan waa bad hebel waa bad bay dhahaan waa nin afka noola oo bad ah nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaa laga qaadanayaa xadiiskan meeshii mushkiladdu ay ka dhacday asagaa dadkii uga horreeyey isagoo hogaamiyihii iyo qaa'idkii bulshada hogaaminayey asagaa dadkii uga horreeyey iisii fadhiya ma odhan idinkaa yaryare janno doonta ma odhan nebigu salawaatuullahi wasalaamu calayh laakiin rasuulku salawaatuullaahi wasalaamu caleyh intuu soo hubiyey meeshii dhibtu ka jirtay buu bulshadii fariin gaadhsiinaya wuxuu leeya wax dhibi ma jiraane argagax ma jiree yacnii tartiibtiinna iska jooga bukhaari baa fii saxiixihii ku warinaya raqamka muslimna kitaabuulfadaa'il buu ku warinayaa raqamka afartan ibnu maajana ku warinaya waxaa kaloo laga qaadanayaa akhlaaqda iyo dhaqanka nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadaanaa qutaybatu bnu saciid aburaja albaqlaani waa shaykhu ljamaaca maa cada bni maaja fainahu qad rawaahu biwaasita xadaanaa ibn lmunkadir maxamed ilmunkadir can abiih ibnu lmunkadir waa khada can munkadir can abiihi can jaabir bni cabdillaah qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi sal allau alih wasalam wuxuu yidhi kullu macruufin sadaqa macruuf kasta samafal kasta waa sadaqo buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wa inna min almacruufi macruufka waxaa ka mid a ah an talqaa inaad la kulanto akhaaka walaalka biwajhin daliqin weji furan aad kula kulanto macruufka iyo samafalka ilan kitaabkaynu yani waa akhlaaqda iyo aadaabta iyo suluuga muslimka wax ku saabsane macruufka waxaa ka mida walaalkaa inaad kula kulanto weji furan ruux weji cambusan oo salaamu calaykum markaad tiraado isagoo sii jeedo inuu ku salaamo looma baahno walidaalika soomaalidu warkaa waa yaqaaniino waxay yidhaahdeen yacni weji furan baa la galaaye albaab furan lama galo albaab furan lama galo waxay kalou yidhaahdaan yacnii ruuxa intaan gacantaadu gaadhin wajigaaga iyo furnaanta wejigaagu ha gaadho maxaa yeele haddaad gacan u fidiso oo wejigaagu aanu furnayn waxaa laga yaabaa yacnii inuu waxaagii qanaaco aanu ku qaadan laakiin haddaad soo dhowayso weji furan gacanna ugu darto yacnii kalsooni buu qaadanaya ruux wa an tufriqa inaad ugu shubto min dalwika wadaantaada fii inaa'i akhiika walaalka yacni weelkiisa inaad ugaga shubto ceelkiibaad wadaantii soo darsatay weelka walaalka inaad ugaga shubto ayaa yacni macruufkii iyo wanaaggii ka ahaa marka waa shayga ugu yaro qofka insaanka ama ruuxa muslimka waxaa laga doonaya walaalkiisa kale muslimka ixsaankiisa iyo samafalkiisu inuu gaadho ama qowl ha ahaado ama ficil ha ahaado bukhaari baa fii saxiixi ku warinay imaam muslimna fii saxiixi raqamka anasaa'i fii sunani mujaladka shanaad bayhaqi fii sunan mujaladka afraad wallahu subxaana watacaala aclam bisawaab waclaa wabilahi towfiiq